wbaata uma dalla uma adxaa wasaara uma laysa uma ma barix wama fatif afqah bayaani اlmutadex wauktuhaa maadaama faxfadanha waxdarhu diita an taziiqa canha taqulu qad kana alamiiru raakiban walam yazal abu caliyi gaa'iba waasbaxa albardu shadiida faclamii wabaata zaydun saahira lam yanami wman yurid an yajcala alahbaara muqadamaati falyaqul makhtaara mihaaluhu qad kaana samxan waayilu wawaaqifan bilbaabi adxa saayilu wain taqul ya qowmu qad kaana almaطr falasta taxtaaju laha ilaa khabr wahakada yasnacu kulu man nafah biha ida jaaءat wa macnaaha xadath walbaa-u takhtasu bilaysa fi lkhabar ka qowlihim laysa alfataa bilmuxtaqar baabu kaana iyo wa akhawaatiha baabu kaana kaana baabkeedii weeye iyo wa akhawaatiha walaalaheed kaana walaalaheed wa cagsu inna wa kaana lafdigaa kaana ah kaana waa mubtadihio xagga daba maray cagsu inna inna cagsigeedaa u ahaaday yaa ukhaya walaalkayow fi lcamali fii maxalli lcamali camalka maxalkiisa waman faka buu u ahaaday waman faka kama zuulin alfataa wiilkii walam yazal kama zuulin waakadaa waxaa lamida kan asbaxa baa lamida uma amsaa baa lamida asbaxa wuu waaberiisay baa lamida uma amsaa wuu galabaysay wabaata wuu ahaaday uma dhalla wuu ahaaday uma adxaa wuu ahaaday u subaxaystay wasaara wuu ahaaday uma layse baa lamida uma maa barixa kama zuulin baa lamida wamaa fatiya kama zuulin baa lamida ee fafqah fahan bayaani caddaynteeda almutadixi ee wax caddaynaysa wa ukhtuhaa kaana walaasheed maadaama bay ahaatay ee faxfadan iyadana xifdi oo ku dar oo waxdar digtoonow hudiita lagu hanuuniye eh an taziiqa canhaa inaad ka leexato warkaan kuu sheegay taquulu waxaad odhanaysaa qad kaana alamiiru amiirkii wuxuu ahaaday raakiban mid fuushan walam yazal kama zuulin abu caliyin haa'iban mid maqan inuu yahay wa asbaxa albardu qabowgii wuxuu ahaaday shadiidan mid daran ee faclami ogow faclam wa baabu wa baata wuxuu ahaaday zaydun ninka zayd la yidhahda saahiran mid soo jeeda filcilmi buu kusoo jeedaa lam yana mana seexanin waman yurid qofkii doona an yajcala alakhbaara akhbaarta inuu ka yeelo khabarka kaanaya walaalaheed muqadamaatin mid lasoo hormariyey falyaqul ha yidhaahda makhtaara wuxuu doorto ha u diidin mithaaluka mithaalkiisu waxaa weeye qad kaana wuxuu ahaaday samxan waa'ilu ninka waa'il la yidhaahda wuxuu ahaaday samxan mid cafid badan wa waaqifan mid taagan buu ahaaday bilbaabi albaabka wa waaqifan mid taagan ayuu adxa ahaaday asaa'ilu kii weydiisanhaya bilbaabi albaabka wa in taqul haddaad tidhaahdo yaa qowmu qoladaydii qad kaana almataru matarkii baa ahaaday waa tam falstamati taxtaaju mid u baahan ayaa lahaa kaanadii ilaa khabari khabar mid u baahan wahaakadaa sidaas oo kale ayuu yasnacu ku samaynayaa kullu man nafata mid walba oo ku hadlay bihaa kaana idaa jaa-ad markay timaado walxaalo macnaha macnaheedu xadatha wuu sheekeeye ay tahay walbaa-u ba'dii takhtasu waxay khaas ku tahay bilayse layse ayay khaas ku tahay filkhabari khabarka dhexdiisa ka qowlihim hadalkooda kale weeye ay yidhaahdeen laysa alfataa wiilku ma ahaa bilmuxtaqari mid la yaraysan kara ma ah wa khatara baabu kaana wa akhawaatiha waxaynu ku soo jiray nawaasikhu libtidaa mubtadaha iyo khabarka wixii nasaqayay saddex qaybood bay ahaayeen qayb hore baynu uga soo faraxalanay oo mafaacishii bay ahayd labadii qaybood ee kale maxay ahaayeen inna iyo akhawaadkeed iyo kaana iyo akhawaadkeed inna iyo akhawaadkeedna hore baan uga soo faraxalanay maxaa hadhay kaana iyo akhawaadkeed musanifku wuxuu isticmaalay waxa la dhaha baabulxawaale dib noqod wuxuu musanifku doonayaa inuu kuu sheego kaana iyo walaalaheed camalkay sameeyaan wuxuu kuu celiyey baabkan baabkii ka horreeyey wuxuu yidhi waxaa uu ahaaday kaana iyo walaalaheed caqsu maali inna innaha wixii u sugnaaday cagsigeedi kasoo horjeedkeeda maxay samayn jirtay inna tansibu l-isma wa tarfacu lkhabar inna iyo walaalaheed o dhan israaci ismi la kordhigo iyo khabar la godo soo ma ahayn iyadu waxay leedahay ka horjeedkeeda oo waa maxay ismi la godo iyo khabar la kordhigo kaana ismigeeda way godaysaa tashbiihan lilfaacili ismiga kaana wuxuu markaa shabahaa faacilka liannahaa kaana waa caamil faacilkuna yuu la xidhiidhsan jiray ficilka caamilka abuu la xidhiidhsan jiray kaana allahu waxay la mid tahay zaydun qaa'imun ama jaaa kaas waa mubtadiya khabare jaaa zaydun qaama zaydun marka mubta ismiga kaana wuxuu shabahaa oo lagu shabahaa way rafcisay rafcan yushabihu bilfaacil khabarkana way kor dhigtaa tashbiihan bilmafcuuli faa'iida meeshaa ku jira khabarka kaana way kor dhigtaa waxayna khabarkeeda ku shabahdaa mafcuulka halka waxaa ka soo baxay baab gadaal inoogu imaan doona halkan ka fahan wax walba oo mafcuulka ku bannaanaa khabarka kaanana waa ku banaan yahay gadaal buu ka iman liannaha muxuu shabahaa mafcuulkiibuu shabahaa mafcuulku shabahaa khabarka kaana mafcuulku shabahaa ayib taas musanifku marka ka hadlahayaa awalan marka musanifku saddex nooc buu uga hadlay kaana iyo walaalihood ko wuxuu ka hadlay camalka ay sameeyaan waa ka hadlay musanifku waxaa kaloo musanifku ka hadlay mid labaad oo ah kaana iyo walaalaheed ma bannaan yahay taqdiimi lagu sameeyo khabarka mise ma bannaano kaana wuu ka hadlay mid saddexaad buu ka hadlay oo khabarka laysa gaar waxay la tahay oo xaraf jaar inuu gala ah saddexdaa buu uga hadlay sheegay kaana walaalaheed weeye gaar buu u qabtay saddexdaa qayb buu uga hadlay tiradoodiina wuu sheegay kana iyo marka walaalahood waa qaybinaynaaye waxay u qaybsamayaan saddex qaybood saddexdaa qaybood waxay ka dhalanaysaa beydkan ugu horeeya beydkaa markaynu fahana baan ka hadlaynaa marka waa maxay camalka maxaa ugu soo horeeya maxay sameeyaan taa isagoo ka hadlay musanifku wuxuu ku yihi waa cagsu inna inna cagsigeedaa u ahaaday cagsi waa khabar ba inu hi muqadam ah yaa ukhayi walaalkayow fi lcamali camalka ugu cagsi ah inna kaanad iyo waman fakalfataa iyo walam yazal iyo wamaa bacda wax ka dambeeya dhowr iyo tobankaa ficil ee isdaba dhigay kulligood waa mubtada muahar oo gadaal maray khabarkuna ugu tacadudaa mubtaduhuna wuu tacadidaa babkiisaan ku gaadhaynay musanifku wuxuu ku yihi kaana iyo walaalaheed waxay sameeyaan xagga camalka walaalaheed waxaa laga wadaa sidii in oo kaleetoon walaalaheed fi lcamali ay nadaa'iruhaa fi lcamal inna wixii uu ahaaday cagsigeeda u ahaaday hadal hadal baa ku jira meesha qof kasta wuxuu iska arkaa inaysan hadalkaas suurtagal ahayn wuxuusan ugu noqon karin cagsu ma liina min camal xataa ibnu malik saan buuri wajcal li kaana caksu maa liina fi lcamal bes isna saasuu yidhi ina waxay samayn jirtay khabar iyo ismi bay lahayd kaanana maxay leedahay ismi iyo khabar haddii la dhaha cagsiga labada inaan yeelanin bay ahayd wuxuu ka wadaa meeshan maxaa ku jira waa waajib in hadaf meeshaa lasoo geliyo fil camali sooma ka odhanin camalka labadaa mid waliba mubtadiya khabar bay qaadanaysay midna wuu nasbisnaa midna wuu kor dhignaa ee fii maxalli lcamal weeye waa maxalka camalka liannahaa midina mubtadahay godaysay midina mubtadahay nasbinaysaa marka waa maxalka camalka waxa laga hadlaya ee camalkay samaynayaan mid wali waa isku mid waa mubtadiya khabar midi way nasbin midna way kordhigaysaa ee midka hore waxay ku samaynaysabay ta dambe ka kale ku samaynaysaa cagsigu marka waa maxalka icraabka ee camalka ah laakiin ma aha caqsi kuliyaa ah ma aha hadalkaa waa inna fahmo waman fakabuu u ahaaday waa isku mid un waman fakabuu u ahaaday kama zuulin alfataa wiilkii saahiran walam yazal kama zuulin zaala saddex buu ku yimaadaa mudaariceedu zaaladan taamada ah ee naaqisada ah ee kaana walaalaheeda waa shartita khabarkeedu uu ku yimaado yazaalu ta uu ku yimaado weeyaan khasab waa inuu ku yimaado yazaalu khabarkeedu yazuulu laakiin hadduu ku yimaado may wakadaa waxaa lamida tan asbaxa baa lamida asbaxa wuu waaberiistay uma amsaa baa lamida wuu galabaystay wa baata wuu beriyey baa lamid ah uma dhalla wuu ahaaday baa lamid ah uma adxaa wuu subaxaystay baa lamid ah oo duxaa barqankii wa saara wuu ahaaday baa lamida ah, waa mutlaq uma layse baa lamida ah, laysa ma ahaanin waa nafyi iyadu uma maa barixa lamida ah, u fiirsada wax nafyi ah oo horey aynu usoo maray ma jira oo musanifku uu matniga uu ku sheegay haa waman faka walam yazal maa barixa wamaa fatya warba meesha ku jira ee fafqah fahm buu ku uhi bayaanii caddaynteeda almutadix ee caddaanaysa hadalkayga cad ee wax caddaynaya fahm almutadix waa ismu faacil mutadax haddii la odhan lahaana waa maxay waa ismu mafcuul miman tudama wa ima qabla akhiri fataxta saara ismu mafcuulin waqad xasala wa uktuhaa walaasheed kaanada maa daama weeye daamana muxuu raaciyey ma masdariya darfiya ma khatar buu ahaa sheekhan xide tahay runtii waa wallahi ninka aftoosnaa oo ka caqli badna fikirkiisu ka saafisanaa miithaalkii hadal gaaban buu wax alla wixii shardi la odhan lahaa buu matni ku sheegay matniga unbaa xifdi laguhi bas ee faxfadanaha xifdi wuxuu daba dhigay faxfadanaha xifdi haddaadan xifdinin weligaa weerarka biximaysid waxdar digtoonow kuuri hudiita lagu hanuuniye an taziiqa inaad ka leexato canaa xaggeeda inaad ka leexatana iska ilaali miithaalki aan u baahnahay taquulu waxaad odhanaysaa qad kaana alamiiru amiirkii wuxuu ahaaday raakiban mid fuulay kaana waa naaqisa tansibu lisma tarfacu lisma wa tansabu lkhabar ayib albardu waa ismu kaana marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirihi raakibanna waa maxay wa khabarkeedii mansuuba calaamatu isma fatxatun daahiratun fi akhirihi kaana alamiiru wax alla wixii ka tasarufaan sidoo kaleeto wayakunu alamiiru raakiban kaa'inan alamiiru raakiban walam yazal kama zuulin abu caliyin abu cali ninka la idhaahdo cali aabihii haa'iban mid naqan walam yazal kama zuulin buu ihi abu caliyin zaala weeye mudaariceeda u fiirsada zaala mudaariceedii waa yazaalu kama zuulin buu ku yidhi marka abu cali ninka la yidhaahdo kama zuulin hee haa'iban midu maqan inuu yahay abu waa ismu zaala marfuuc wa calaamatu rafcihaye damatun muqadaratun cala alwaayi liannahu min alasmaa alkhamsa abu mudaaf caliyina mudaafu ilayhi shuruudi wakaas wuu wataa weli haa'ibanna waa maxay waa qabarkeedii aaibantaasi waxaa ku banaanaan karta toban nooc waxaad rabtaad dhihi kartaa abu caliyin haa'iban abu caliyin jaalisan abu caliyin daahiban abu caliyin taa'ihan abu caliyin taa'iban ad keeni kartaa wa asbaxa albardu qabowgii wuxuu ahaaday hee shadidi mid daran ee faclam ogow hadalkaa faclami buuhi waa maxay waa daruuratu shicr faclami ogow wa baata zaydun zayd wuxuu ahaaday haye zaydun saahiran mid soo jeeda maba seexanin lam yanam maba seexan lam yanimi buu hi haddana ma seexanin ayib mithaaladu waa mithaalo jiddan waadix ah haddaba tilmaamaha sheekhu uu tilmaamay iyo mithaalada uu sheekhu mithaaliye waxaan ka qaadanay su-aasha koobaad maxay ahayd camalka ay sameeyaan kaaniya walaalahood tarfacu lisma wa tansabu alkhabar wa kaana allahu casiizan kaana allahu caliiman ayib kaana allahu qawiyan ayib camalkaa ay samayn hayaan waa saddex qaybood saddexda qayboodta matniga ku yaalaan wax samaynhaya camalkan kadeeta tarfacu lisma watansabu lkhabar biduuni shartin oo waa maxay waa waxaan musanifku isagoo sidoodii ah magacyadooda uu sheeg sheegay uusan waxba xagga hore ka marinin waa laga soo bilaabo kaana ilaa layse laga gaadho haddii laga reebo infaka iyo zaala afar haddii laga reebo oo waa maxay waa kaana iyo asbaxa iyo amsa iyo baata iyo dhalla iyo adxaa iyo saara iyo laysa sideed meesha ma lagu hayaa kitaabka ajrumiga dib u xasuusna so intaan maysan ahayn kitaabka ajrumiga sideedaasi waxay camal falaan biduuni shartin oo waa maxay shardigaasi ama nafyi ha ka hormaro ama nahyi ha ka hormaro ama duca ha ka hormarto ama maa masderiya darfiya ha ka hormarto ama yuusan ka hormarin meel alla meeshaad ku aragtay sideeddaa ficil waxay samaynayaan biduuni shartin bay tarfacu lisma wa tarfacu lkhabar tarfacu lisma wa tansab lkhabar baynu leenahay waa iyadii inadiibaa sanka isu saaran warka waa la fahmay soo maa qaybta koobaad waa sideed ficil waxaa jira macnaha waxba uma baahna inuu ka hormaro ama ha ka hormaro ama yuusan ka hormarin waa mudlaq meel alla meeshaad ku aragto xukunkumaad saaraysaa mindida baad ku qaban sideeddaa ficil waxba uma baahna iyo waxay camal falaan hadal gaaban way camal falayaan biduuni shardi waxba uma baahna waa ko soo maa qaybta labaad waa qayb aan camal falaynin weligeed allaahuma inuu ka hormaro mooyee nafyi ama nahyi ama duco waa afartaa ficil afartaa ficil ee musanifku uu ka hormariyey weeyaan afartan ficil ee musanifku hadda uu ka hormariyey weeyaan oo waa maxay man faka wamaa zaala wamaa barixa wamaa fatya afartaa bishardi waxaaba inuu ka hormaro maxay ama nafyi ama nahyi ama duco saddexdaas waa isku dir saad u ogtihiinba weligood waa israacaan waa isku xukun uun laba qaybood halkaa ma ku haysaan sideed gee afar labiyo toban meeshaas wa kuma haysid tayib wax aan weligii camal samayn karin allaahuma inay ka hormarto mooye maa masderiya darfiya oo waa maxay waa imisa abow maxaa ku soo haray afcaashu dhan waa shan iyo toban waxaan leeyahay waa saddexiyo toban labiyo toban baynu haysanaa maxaa hadhay maadaama qur-aanka dib ugu noqdo marka weligiin daama oon maa wadin marka soo saara maadumtu xaya waa muddata dawaami xayan weligeed ma camal falaysa daama allaahuma inay ka hormarto mooye maa masderiya darfiya saddex ma u qaybinay warkaas waa caddaaday soo maa qayb labaadaan haddana ku noqono waa maxay kaasi wuxuu ahaa xagga camalka afcaashani ma tasarufaysaa mise ma tasarufaysa marka haddana horta sidaa saxda ah saddex iyo tobankooduba waa afcaal saddex iyo tobankooduba waa afcaal asmaana ma aha xuruufna maaha cala alasax waa maxay waa ficaal ficilku marka labuu ahaa ficil mutasarif ah iyo ficil jaamid ah ayib ma tasarufayaan afcaashani marka mise ma tasarufahayaan afcaashan marka la fiiriyo xagga tasarufka waxay u qaybsamayaan labo wax tasarufaya iyo waxaan weligii tasarufaynin oo waa maxay saddex toban soo ma ahayn layse ka jar layse horta ka jara warka u kaadiye layse ka jara ma kolkii laga jaro afcaashii oo dhan saddex iyo tobankii layse ka jar see wey laba iyo toban sooma soo hadhin laysa weligeed ma tasarufto labi iyo tobanka soo hadhay marka way tasarufahayaan warkaa horta qora hadal ka keenina warkaas war cadsow maaha hadda laba un baan u qaybinay mutasarif iyo hayru mutasarif mutasarifku waa maxay waa wax alla wixii aan ahayn laysa waa wax alla wixii ka soo haray laysa waxa aan tasarufaynin weligii waa maxay waa laysa bal weligaa waxaad soo saartaa ism faacilo layseah mudaaric layseah ism mafcuulo layseah layse ubaa la arkay bes iyo sideeda abaa la arkay bes ayib intaasna maynaan uqaybinin kolkii mutasarifka la fiiriyo mutasarifku labiya toban soo ma ahayn labiya tobankaasaa waxay u qaybsamaan wax tasarufaya tasaruf taam ah iyo wax tasarufaya tasaruf naaqus ah maxaa laga wadaa tasaruf taama waxaa laga wadaa mudaaric baa ka imaan kara maadi baa ka imaan kara ism faacil baa ka imaan kara ism mafcuul baa ka imaan kara masder baa ka imaan kara waxoo dhan baa ka imaan kara iyo waxoo dhani kama imaan hayo ayib sida saxda ah waxaan ka ahayn u fiirsada intii tasarufaysay biduuni shartin waa muttafaq way tasarufaysaa haddana tasaruf kaamil ah afartii soo garamaysaan dhexda ku jiray iyo daama sida saxda ah wax alla waxaan daama ka ahayn way tasarufayaan tasaruf kaamila ah. maxaa ku soo haray daama daaric baa ka yimid bay yidhahdeen daaric baa ka yimid oo waa maxay yaduumu laakiin hadalkaasi saxanaysan waxaad ku garanaysaa bal isbaacil ka keen muxuu noqon daa'im waaba ka dhib yar saa darteed waxaa qurux badan in loo daayo uun waa mutasarif iyo ayr mutasarif aleysa ka dhex waa ayr mutasarif wax alla wixii aan alaysa ahaynina aan layse ahaynina waa tasarufaysaa ayib inta aan kaa kaga gudubno marka aan kaa kaga gudubno musanifku haddana wuxuu yihi waman yurid qofkii doona an yajcala alahbaara akhbaarta inuu ka yeelo muqadamaati mid soo hormartay falyaqul ha yidhaahda makhtaara wuxuu doorto ama ha soo hormariyo ama dhexda ha geliyo ama labadaba hore ha soo mariyo ama gadaal ha mariyo mithaalu mithaalkiisuna qad kaana wuxuu ahaaday waa inuu ninka waa in la yidhaahdo samxan mid dhaafa macnuhu waxa weeye hadduu sida kolkii loo aqriyo qad kaana waxa ahaaday samxan mid dhaafa waailun ninka waa in la yidhaahdo wa waaqifan mid taagan waxaa ahaaday bilbaabi albaabka ayuu ahaaday adxaa ahaaday asaa'ilu kii weydiinhayay musanifku wuxuu halkan kaga hadlayaa marka su-aashii labaad oo waa maxay maxay afcaashani samaysaa ismiga khabar soo ma ahayn ismigani inay goddo khabarkana kor dhigto soo ahayn mubtadiya khabar bay qaadanaysay ay nasakhay soo maa mubtadaha u kaadi isagu mubtadan wuuba horeeyaa hadal isaga kama joogo laakiin khabarku xaguu jiraa gadaal ma bannaan yahay khabarka kaana iyo walaalaheed xagga hore in la soo mariyo ma bannaan tahay mise ma bannaano su-aasha intayna ka jawaabin waxaynu idin yidhi khabarku wuxuu shabahaa mafcuulka mafcuulka ma bannaanaa ficilka inu ka soo hormara mise ma bannaanayn ma bannaanaa soo maaha sidoo kaleeta khabaru kaana iyo akhawaadkeed oo dhan waxaa bannaan inuu khabarku xagga hore soo maro inuu khabarku xagga hore soo maro taa musanifku hadda ka hadlay balukaadiya intaan ba hadda ka hadlay ma banaan yahay khabarku xagga hore inuu soo maro oo uu hore ka soo maro caamilkii ismigii agga hore ka soo maro ha mithaalki waa maxay qad kaana samxan waailun kaana waa naaqisa samxan waa maxay marka waa khabarkii kaanoo xagga hore soo maray waailunna waa maxay waa ismigii oo xagga dambe maray waaqifan bilbaabi adxa saa'ilu adxa waa maxay ismigeedii waa asaa'ilu khabarkiina waa bilbaabi oo xagga horuu soo maray oo waa daraf waa daraf halkaa waxaa ka soo baxay laba faa'iido labada faa'iida waxay tahay khabarka kaana hadda wuxuu noqday daraf waxaana la isku ogaa ismi buu noqonayaa darafka soo ismi ma ahayn ayib waxaa qaacida jirta meeshan ay aada muhiim u uta ardaygu inu fahmo wax walba oo mubtada khabar u noqda jaaza an yakuna khabaran likaana kaana marka khabarkeedu muxuu ahaa saddex qaybood waxaan leenahay khabarka imsa qaybood buu ahaa saddex qaybood jumle iyo shabihun shabhuljumla shabhuljumla marka muxuu ahaa daraf iyo jahra majruur jumlu noqon karaa hadda muxuu ahay khabarku ayib oo waxaad odhan kartaa asbaxa zaydun yusallii asbaxa zaydun yaqra maad odhan kartaa ayib waxaad odhan kartaa kana zaydun yusallii kana zaydun cindana wadar baad ka dhigi kartaa jahra majruur kana zaydun fi daari waxay la fi daari zaydu yusalii zaydun muxuu ahaayey cindanaa bay la mid tahay musanifku marka wuxuu yidhi qofka doona isagoo taa ka hadlaya khabarka inuu xagga hore soo mariyo wax alla wuxuu raba ha sameeyo bimacnaa ama ha soo hormariyo ama dhexda ha geliyo ama gadaal ha mariyo weliba hadalkaa waxaa laga fahmay hadalkaa waxaa laga fahmay musanifku kolkuu hadda yidhi waa la soo kala hormarin karaa wax qayda kuma xidhin khiyaar buu buuxu ku siiyey wuxuu ku fal yaqul maa shaaa wax alla wuxuu rabo ha yidhahdo hadalkaas wuxuu ku moodsiinayaa kaana iyo oo dhan waxaa ku banaan taqdiimu lkhabar baa ku banaan laakiin hadalku saas ma aha xoogaa wuxuu yar baahan yahay dhuudhuujin buu u baahan yahay in la qaydo waa maxay khabarka horta laba unbaaba ka suuroobi karta ataqdiim wa tawasut inuu xagga hore ka soo maro ismiga iyo inuu kaana iyo ismigeedii dhexda kala u kala galo horta labadaas ka suuroobi karaa amaa tawasutka inuu ismigii iyo khabarkii kala dhex gala khabarku afcaasha dhammaantood wuu ku banaan yahay hadalka musanifku marka uu lahaa falyaqul maa shaaa waa maxay waa atawasut laakiin ma aha ataqadum ma aha waa tawasut lkhabari ee eh, ma aha taqadum lkhabari ma aha hadalkaa may la socotaan saasima may la socotaan amaa taqdiimka khabarkii oo xagga hore la soo mariyo oo ismigii xagga hore ka soo mara waa ku bannaan yahay waxaan ka ahayn haddana afartii laazimaysay nafyiga afartii laazimaysay nafyiga waxaan ka ahayn waxaa ku bannaan sidoo kale khabarku inuu soo hormaro oo xagga hore u soo maro warwarka isla fahnay sooma kulligood uu ku bannaanaa tawasudku laakiin taqadumku wuxuu ku bannaan yahay waxaan ka ahayn afartii laazimaysay nafyiga laazimaysay ayib haddaba inta kale waxba ka soo noqon maaye afartan laasimaysay nafyiga maxaa ka soo noqon waxaa ka soo noqonaysa nafyigan kadeetaayi waa hadduusan ahayn ma bal hadda u fiirsada nafyigan kadeetaayi afartii ay shardi ahayd inuu nafyi ka hormaro ama nahyi hadduu nafyigaasi wax nafyinhaya maa yahay oo maa nahyi ay ka horeyso afartaas laa yajuusu inuu khabarkooda xagga hore soo maro laakiin afartii laftooda nafyigu hadduusan ahayn ma ee iyo lam iyo wax lamidka a noqdo he iyagana jaaza iyagana wuu bannaan yahay warka waa isla fahmay soomaa maa toban ficil baa meeshaa lugta goostay maxaa kuu soo hadhay laysa layse sida saxda iyada khabarkeedu xagga hore ma soo maro layse iyada sida saxda khabarkeedu xagga hore ma soo maro sida saxda ah laakiin waxaa jira qowl iyadana wuu ku banaanyay oo marka ma groupka hore raacaysa mise gruubka dambe gruubka dambe raacaysa hadalkaas meel laga noqda ma leeyahay waa xaggee hmm. hmm. sideedii oo sidii kuwan waddadii unbay maraysaa haddii ma uu yahay nafyigu mamnuuc hadduusan ahayn laakiin yajuuzu maa laysa ha waa qaadan kartaa lakin macnuu isu bedelayaa marka ihbaat sidaan ku hore usoo maray weligaa qaacidadan u fiirsada haddii nafyi nafyi la geliyo muxuu ubedelayaa ihbaat buu u bedelahayaa nafyi haddii nafyi geliyo laakiin ihbaat haddii ihbaat la geliyo adkayn buu u bedelahayaa buu u kordhinhayaa halkaana aan kaa kaga baxno wa inta qul haddaad tidhaahdo yaa qowmu qoladii labaan hadda kasoo jawaabna baa ii hadhay darsiga haddaad ila socotaan iyo haddii kale oo waa maxay khabaru laysa xaraf jaar ma galaa soo taas ma waxaan ka tagnay musanifku wuxuu ka hadlay xukun kale oo afcaashani marna waa taa marna waa naaqis taasna toos buu uga hadlay waa ka markii hore sheegin waa afar xukun markaas wain taqul haddaad tidhaahda yaa qowmu qoladaydiyo qad kaana waxa ahaaday almataru roob ba ahaaday bes hadalkaas dhamaysa wax kale uma baahan falasta ma adiga hadalkaa yidhi taxtaaju mid u baahanaya lahaa iyada oogu baahanaya kaana ilaa khabarin khabar mid u baahanaya liannaha waa taam wahakadaa waxaa la mid ah saasoo kale unbuu yasnacu ku samaynayaa kullu man qof walba oo nafatha ku hadlay bihaa kaana idaa jaa-ad markay timaado walxaaloo macnahaa macnaheedu xadatha barkin hadda dhulka dhiga marka fadhibu warkan u baahan yahay sanifka halkan wuxuu kaga hadlayaa kaana markay tarfa eh, tansib tarfacu lism wa tansabu lkhabar tahay waa kaana naaqisa kaana waa markay tahay naaqisa kaana waxaa loo isticmaalaa afar mar waa kaana naaqisa marna waa kaana taama marna waa kaana shaniya oo ismigeedu waa markuu noqdo damiiru shani marna waa zaa'ida afartaasaa kaana loo isticmaalaa mar damiiru shacni bay no bay noqonaysaa waa kow oo damiiru shacni ismigeedii noqonaya isu bedelahayaa waa kow damiiru shacnina xagga hore lasoo mariyaa marna kaana waa taama oo waa maxay waxaa laga wadaa waa taama oo ma baahna mafcuul iyo khabar iyo ooma baahna waxay ku kaaftoomi u faacil taam wey ficilku haddii lagu dhaho bimacnaa wuxuu ku kaaftoomay faacilkiisu waana sidii la rabay laakiin waa naaqisa mark marna waa naaqisa oo waa maxay naaqisa waxay u baahan tahay khabar bay u baahan tahay haddii hadda lagu idhaahdo kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday warkaasi mu dhamaystiran yahay kaana zaydun jaalisan oo kaana zaydun caaliman laakiin haddii lagu dhaho kana almataru roob baa ahaaday ama kaana zaydun zayd baa ahaaday meeshanteeto walla wuu ahaaday ninkani kaana marka markay camalkan samaynayso tarfacu lisma wa tansabu alkhabar waa hal qayba waa markay tahay naaqisa laakiin markay taama tahay afcaashan oo dhanna markay taama tahay de waa ficil caada waxay qaadanaysaa un maxay faacil sida ilaahay uu leeyahay walaa yazaaluuna mukhtalifiin in allaha maxay ayadda qur'aankaad yumsiku samaawaati walard an tazuulaa walain zaalata wa taamah faacilun bay ku kaafta waxba uma baahno ayib waxaa kaloo musanifku uu raaciyey kaana sidoo kaleeto waxaynan u baahnayn weligeedba faacil macnaha kaana markuu yahay xadaa kaana wuu ahaaday macnuhun waa maxmed ka wadaa xadaa wuu sheekeeyey kaana waa ahaaday ay waqaca wuu dhacay war shaygaasi kaana baa lagu leeya kaana kaana oo kale u ahaada bimacnaa mar hor u ahaaday aw amase wajada u ahaaday macnaha kaana markay wajada noqoto sidoo kale iyadana uma baahno khabar uma baahno afar mar marna uma baahno khabar waa maxay taama markay tahay bimacnaa xadaa markay tahay bimacnaa waqaca markay tahay bimacnaa hee wajada markay tahay saddexda afarta marna uma baahna maxay wain taqul haddaad tidhaahda yaa qowmu qoladeedii qad kaana almataru roob baa ahaday roob baa xalay da-ay fala samatihi taxtaaju mid u baahan lahaa iyada ilaa khabar lakin markaad leedahay kaana almataru baaridan kaana almataru shadiidan kaana almataru qaliilan kaana almataru kahiiran he waa naaqis wahaakadaa saasoo kale yasnacu ku samaynayaa kullu man qof walba oo nafasa ku hadlay bihaa kaanad idaa ja-ad markay timaado walxaalo macnaha macnaheeduna xadata uu yahay haddaba hadal baa meeshan ku jira ma hadalkan kadeeta kaana inay taab tahay marna naaqiso tahay ma waxay khaas ku tahay un kaana mise kaana iyo afcaashan oo dhan sida saxda kaana iyo afcaashan oo dhan waa isku mid maxaa lamida fa subxaana allahi xiina tumsuun wa xiina tusbixuun maa daamat isamaawaatu wاlardu waa tam ayib saddex ficil waxaan ka ahayn oo waa maxay laysa maadaama maa bariixa liannahaa iyadu loomaba isticmaalo waxaan naaqis ka ahayn weligood afcaashan haddana kolkii la fiiriya meeshaa qayb baa ka soo baxay kolkii la fiiriya xagga naqsiga iyo xagga taamka afcaashan labay u qaybsantaa afcaal weligeedba naaqis uun laasimta iyo afcaal marna taam noqota marna naaqis noqota saddex saddex iyo toban ficil soomaynan ahayn toban ficil marna waa taam marna waa naaqis bimacnaa waa jaa-isu tarafayn oo taamna way noqon karaan naaqisna way noqon karaan saddex ficil weligood waxaan iyagu naaqis ahayn ma noqdaan oo taam ma noqdaan waana layse iyo maadaama iyo wamaa barixa maadaamat isamaawaatu muddata dawaamiha iyo waalardu dhulku intay daa'im yihiin may waa naaqis naaqis intaa haddaan taa kaga gudubnay wuxuu musanifku halkan kaga hadlayaa ku xidhayaa masaladii ugu dambaysay oo khabarka kaana ah xaraf jaar ma gala isaga ka jawaabay wuxuu yidhi walbaa-u baadii takhtasu waxay khaas ku tahay bilaysa layse ayay khaas ku tahay fi lkhabari fii dukuuli lkhabari fii dukuuli khabari layse layse khabarkeeda inay gasho bal mithaali ka qowlihim hadalkoodoo kale weey ay yidhaahdeen laysa alfataa wiilku ma ahaa nin bilmuxtaqari mid la yaraysan karo alaysa allah bikaafin cabdah musanifku wuxuu leeyahay afcaashii saddex iyo tobanka ahayd laysa waxay khaas la tahay waxaa badan khabarkeeda in uu galo xaraf jaari inuu galo sida laysa alfataa bilmuxtaqar alfataa waa ismi laysa bilmuxtaqarna waa almuxtaqar waa maxay waa khabarkii maxaa galay marka haddaba u fiirsada hadda khabarku soo kii ahaa maxay marfuuca soo kii ahaa hadda maxaynu lahayn kulu man jaaza an yakuna khabaran jaaza an yakuna khabaran waa marfuucun fiiri waa marfuucun maxalan mahfuudun lafdan saa darteed khabarkaa laysa waxaa kuugu bannaan laba shay baa kuugu bannaan mar kasta inaad rafciso iyo inaad hoos dhigto marna maxalkaa la fiirinhayaa marna maxaa la fiirinayaa lafdigaa la fiirinhayaa baraarujin inta badan badaasaa gasha inta badan badaa unbaa gasha ha lianna bad waxyaa badan khaas la tahay baa ay khaas kala tahay baa jira ayib musanifku waxaan meeshan ka miaalay hadda waxaan idin lahaa ninkan in cajiiba buu ahaa khabarka ay ba'du gasho ma aha uun khabaru laysa khabaro badan ay ba'du gasha baa jira oo waa maxay maada naafiyada ah way gashaa ba'du wax fara badan khabaru laana wax yar bay gashaa muxuu ka wadaa marka musanifku baabkan wuxuu ka wadaa baabu kaana iyo wa akhawaatiha khabarka baabu kaana iyo walaalaheed waxaa badan inay gasho khabarka layse bas ba'du laakiin khabaradii muxuu ahaayee maada naafiyadiiiyo laada naafiyadihiiyo way gashaa ee baabkan besa wey waxaan ka wadee laysa kullu khabarin ma aha halka ma fahanteen waa kolkii la maraya baabu kaana iyo wa akhawaatiha waa khabaru kaana iyo akhawaadkeed marka la marayo laakiin khabaru layse iyo khabaru ma kolka la marayo iyo mubtada iyo may ma aha khabar oo dhan ma gasha macnaha bacdu lagama wado ee inta badan wuxuu ka wadaa waa kaana khabarkeeda wax laga wado walbaa badi takhtasu waxay khaas ku tahay bilaysa fi lkhabari khabarka dhexdiisa ka qowli madalkooda oo kale way ay yidhaahdeen laysa alfataa ma aha wiilku bilmuxtaqari mid la yeeraysanhayo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam